waala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin wabacd waxaan doonayaa mar labaad inaan cabbiro farxaddayda ku aadan inaan maanta la kulmo gabdhahayga adeerada aan u ahay magaalada toronto anaa kuu dooraya qaadan kelimadaasi run ahaantii waa hadiyad qalbigayga kasoo go'day oon gabdhaha u dooray maxaad u malaynaysaan hadiyada inay noqon doonto anagoo ah qof walba inuu meel ku dhufan doono laakiin waxaa weeyaan waa qalbiga iyo qaabka loo sifeeyo wax walba wuxuu leeyahay wax lagu sifeeyo wax lagu tirtiro wax lagu nadiifiyo ayuu leeyahay <clears throat> runtii waa musalsal aan ka wadnay salaada subax kadib masjidka khaalid bin waliid aanu ka wadnay runtii aad iyo aada muhiim u ahaa oo magaciisa la dhahayay silsilatu dahabiya liislaaxi اlquluub quluubta iyo sidii loo nadiifin lahaa quluubta la nadiifiyo waxaa ku xidhan waxyaalo aada iyo aada u badan bini aadamku jirkiisu aada ugu dadaalaa inuu nadiifiyo laakiin qalbiga aada iyo aada uguma dadaalo waxaa qalbigeena nadiifin kara oon ku nadiifinaynaa dikriga ilaahay tabaaraka wa tacaala xuska allah tabaaraka wa tacaala akhriska aanka subxaana wa tacaalaa subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar ilaahay ammaantiisa tabaaraka wa tacaala cadamada ilaahay tabaaraka wa tacaala weynanka allah tabaaraka wa tacaala xusuusashada maalinta qiyaamo iyo aakhare iyo qabri oo aan xusuusanno allah tabaaraka wa tacaala mu'miniinta wuxuu ugu talagalay oo janno ah oo aad meeshan wejigaaga aada soo dhigato inay adduunyadu kula yaraato kulana weynaato aakhare iyo wixii ka dambeeya oo wanaaga oo ilaahay mu'miniinta ugu talagalay tabaaraka wa tacaala carabkeenna oon xifdino ka ilaalino kiibada iyo xanta aanu ka ilaalino indheheenna oon laabanno xaaraamta aanu ka ilaalino farjigeenna oon zinada ka ilaalino caloosheenna oon xaaraamta aanu ka ilaalino arrimo aad u fara badan oo qofka muslimka ah loo baahan yahay inuu qalbigiisa ku nadiifiyo ka nadiifiyo shirkiga <coughs> bismi ka nadiifiyo shirkiga iyo gaalnimada alriyaa istususka uu ka nadiifiyo cujbiga iyo isla weynaanta uu ka nadiifiyo maxaa la yidhahda xaasidka iyo xaqdiga uu ka nadiifiyo kullu dalika cudurada quluubta ku dhaca oo dhan oo shahawaadka iyo shubuhaadka iyo ay ka mid yihiin waxaa cudurada in qalbiga lagala dagaalamo waxaa soo baxaya qalbi nadiif ah qalbi ilaahay yaqaana qalbi rasuulkiisa yaqaana qalbi jilicsan oo u dabcaya nusuusta allah tabaaraka wa tacaala mu'miniinta la dhaqmi kara garab jilicsan kula dhaqmi kara ilinta maxaa la yidhahdaa ooyaya oo ku ta'fiirinaya salaada ku khushuucaya soonka ilaalinaya cibaadaadka macaansanaya qur-aanka ku ooyaya ku tadaburaya qur-aanka markuu aqriyana uu ku raadoobayo qalbiga noocaasa ayaan ilaahay ka barinaa tabaaraka wa tacaala inuuna siiyo qalbi qalalana ilaahay baanu ka magangelinaa tabaaraka wa tacaala intaa waa hadiyadii la magac baxday maxay ahayd magaceedii waan ku kaa insha allah baaraka allah fiik bismi haddana waxaynu gudageli doonaa su-aalo aada u fara badan baa lasoo qoray qof walow nasiibkiisa waan bilaabanaa meeshay ku dhamaadaana waan arkanaa insha allahu tacaala marka su-aasha u horeysa mawduucii sheekh abudalxa ka hadlay ayay xidhiidha leedahay haddii sheekh furihii aada ii sheegtay aan qaato oo sawjkaygii calooshana u buuxiyo waa sida loo qoray qosalna mataqaanaa kusoo dhaweeyo isuna udgiyo oo meel kasta mataqaanaa unsiyo barafun iyo kareemka tira waxaa laisku dardaro intii baana isticmaalo soo isagana sidoo kale lagama rabo marka su-aashu waa sidaa isagana soo sidoo kale lagama rabo alxamdu lilah <clears throat> isagana waxaa laga rabaa sida aad sheegtayba saasoo kalea laga rabaa diinteenna waa diin cadaalad weeye diinteennu ma aha inuu qofku hal qof la saaro wuxuusan awoodi karin qofna aan laga laga daayo ma aha shareecadeenna waa shareecad macaan oo takaamul aho dhammaystiran oo xuquuqda qaybinaysa walidaalika baa cabdullaahi bin cabaas wuxuu dhihi jiray sida aan u jeclahay inay xaaskaygu iskugu qayqurxiso ayaan anigana u jeclahay inaan iskugu qurxiyo saas daraaddeed ma aha gabadhi ood moodo geedka la yihahdo hohobta hohob ma taqanintiinan gabadhi oo maxaa la yihahdaa cillaanka iyo quruxda iyo hohob aad moodo inaad moodo ninkan inuu hurdo ka soo kacay ama macawis labada kun iyo eberkii lasoo gaday inuu qabo waxaasi sax ma aha waa inuu nadaafad meesha ugu dambaysa asaf waa jiraan rag fara badan danka lahayn oo moodaya quruxda in gabadha laga rabo say naftaadu quruxda u rabto say naftaadu carafta u rabto say naftaadu doogga iyo cagaarka u rabto qofkan kale ee kula nool oo bini aadamka ah sankaad leedahay u leehay indhahaad leedahay buu leehay qalbiga aad leedahay oo kale u leehay marka inaad u malayso adna aad qashin qub iska dhigto ayadina aad dhahdo waa dooggaa cagaaranoo waa inay saas ka dhigtaa cadaaladna ma aha diinna ma aha jawaabta waxay noqonaysaa war gabdhaha isu qurxiya oo kilkilaha timaha ku yaalla iska rifa oo maxaa la yidhaahdaa eh, ilkahan cadaya oo barfuun isticmaala oo gabadhu siday kugu iskugu kaa qurxisay adiguna iskugu qurxi xaquna saasu ilahi ilaahi tabaaraka wa tacaala wallahu aclam jasaaka allahu khayr sheekh abudalxa dhinacaas haddaynu yar ka baxno oo dhinac kale u wareegno eh, sheekh saa ilad ba waxay leedahay sheekh jilbaha ayaa layga hayaa oo lagu hayaa ay xanuunayo marka fadhi ayaan ku tukadaa marka haddii aan istaagi karin oon fadhi ku tukado ma nus baan helaya ajirkii salaada alxamdu lilah <clears throat> insha allah ajir kaamila baad leedahay qofka ajirka niskaa helaya waa qofka asagoon cudurdaar lahayn sunnada fadhiga ku tukada salaada waajibka adigoon cudurdaar lahayn fadhi kuma tukan kartid arkaanta salaadana waxaa ka kamida alqiyaamu maca alqudra ayaa kamida inaad istaag ku tukato allana wuxuu le waquumuu lilaahi qaanitiin laakiin wixii sunno ah adigoo fadhi ku tuka istaag ku tukan kara inaad fadhi ku tukato kaas weeye midaan nis laguu siinayo laakiin haddiiba aadan awoodi karin inaad istaag ku tukato salaadaadu waa saxiix ajirka agi oo dhammaystiranna waad helaysaa ilaahayna jilibkaa kaa caafiyo iyo jirka intiisa kalabo jasaak allahu khayr sheekh abudalxa eh, saail kale wuxuu leeyahy saa kale waxay leedahay cafwan sheekh haddii ninkayga raalliya aanu ahay caruurna loo hayo laakiin uu leeyahay heer kale ayaan guursanayaa meeshiina caruur ay taallo maxay noqonaysaa arrintaas tacadudka iyo inku inuu xaas badan sameeyo shareecadeenna qeyb ka mida wey waad ogtihiin suuratu nisaa rabulciza wuxuu leeyahay fankixuu maa taaba lakum min annisaai mathna wa thulaatha wa rubaac waa ka rabbi ilaahi tabaaraka wa tacaala istiaacada iyo awooddu waa shay muhiima weeye ilaahay ma furin tabaaraka wa tacaala albaabkaas oo ma dhihin nin walba ha iska guursado laakiin rabbulciza sharti buu ku xidhay tabaaraka jala wacala wa haddii qofka uu cadli samayn karo fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida soomaalida waxaa la yidhi timirtii horaaba dab loo waayey ade kooxdii hore yaaba dayacano islaantiibaa dayacano caruurtiibaa dayacano ayagiibaaba ah, meel adka gaadhabaada helayni marka mararka qaarkood raggu mas-uuliyad ayna qaadi karin inay ku aakhira seegaan reerahooduna ay kaga burburaan caruurtooduna ay suuqa kaga galaan runtii waa xikmad aada u liidata wey xikmad xumo aada u liidata wey sidaa daraaddeed baan ragga waxaan kula talinayna war ninka awooddaa leh awoodda dhaqaalo leh maalan dhaqaaluhu iska imaan doonaaba insha allahu laakiin awoodda cadaalad nin kale oo laba dumara u cadaalad samayn kara allah tabaaraka watacaala baa kuu fasaxay samee biidn illahi tabaaraka watacala waxna kaaga xumaan maayo laakiin waxaanu in badan aragnay nin intuu arrintaas sameeyey reerkii horena ka burburay waa laga yaaba inuu ninku is yidhaahdo markii ragga xaggooda laga hadlayo oo muxuu reerku u burburayaa oo gabadhu u boodaysaa sax gabadha masayr baa ku abuuran ilaahay baa ku abuuray tabaaraka watacaala xataa xikmad aad reerkii ku dejisaba haddaad haysanin dee soomaalidu waxay dhahdaa midho gunta ku jira guwo geedka saar looma daadiyo war kuwanaa kugu filanoo kuwan ilaali waddangaalaad joogtaa laakiin inaad ado kuwanaan ka dhaqaaqaya soomaaliyaan tegaya reero kaleaan soo samaysanaya kuwiina meesha ku khasaaraya mishkiladuna meesha ka imaanaysa idiin sheegi dhibka ogu weyn waxaa weeye soomaaliya gabdho baariinaa jooga runta markaa idiin sheego xaqiiqadu waa saa gabdho baari'inaa jooga wixii la siiyana raalli ku ah meesha la dejiyana raalli ku ah caruurtoodana diin islaam ku tarbeeyna baa jooga soo ma halka halkan marka waxaa weeyaan waxaa isbedel baa yimid gabadhii hal nin ma qabo social baa gabadhi ninka la qabo social ma taqaanaan ha gabadhii niman badan baa qaba marka ninka xaggaa soomaaliya wuxuu ka helayaa hal naag uu qabi karo halkana de laba naag ninkii nin baa la qaba social la yidhaahdo aye marka taase marka waxaad yeelaysaan talooyinka idin siiyun isticmaala ninka caloosha u buuxi sankiisa ilaali raalliyo u noqo meel la kaagama socdo biidn illahi wa tacaala hadday dhacdo soo ma aha oy dhacdo waa inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisa ku raali noqotaa haiska duumina reerkaaga doqonnimo waxaan u arkaa gabarh buuxda oo ninkeeda jecel oo qadarta ilaahay siday ogu qornayd looxulmaxfuudka gabar kale ugu qornayd oo markaa reerkeeda iska dumisay sow doqonnimo maaha reerkaaga maxaad ninkaagii aad jeclayd gabar kale kaaga qaadaysa adiga sax ma faata halkaasi kaaga xajiso wabilaahi atawfiiq jazaaka allah khayr wbaaraka allahu laka fataxa allahu caleyk Eh, tacliiq yaraan rabaa insha allahu tacaala horta inta carabiga taqaano bal gacantaa tageen waxaan u tilmaamayaa muxaadaro muhiim ah oo two thousand elevenkii uu duubay sheekh abu isxaaq alxuweyni abu isxaaq alxuweyni waa calaamaha maanta jooga oo cilmi lxadiidka aada ugu takhalususay ilaahay caafimaad ha siiyo maalita qadar baa la keenay marna lug baa laga gooyey wuxuu leeyahay oo youtube-ka xataa ku jiro alkayaasatu fi siyaasa alkiyaasa fi siyaasa qoro marka wuxuu ka sheekaynayaa marka waxyaalo laga yaabo inaad komidia dadka u qaataan laakiin dhab ah wuxuu leeyahy ninkii hal naag qabo hal dowlad buu maamuli karaa ninkii laba qabo laba dowlad buu maamuli karaa ninkii saddex qabo saddex dowlad buu maamuli karaa markaasuu sheekh wuxuu yidhi ninkii agfadhiyo intuu juka afar baan qabaaye sheekha dhahayo soo caalamka o dhanaa maamulo maaha marka eh, micnihii xikmadda ku jirta waxa waaye inuu dumarkan kala ilaaliyo maskaxiyan caqliyan diiniyan eh, uusan u kala sheekaynin uu qof walba xuquuqdiisa ilaaliyo gabdhaha waxa ay doonayaan eh, intooda badan waxaa laga yaabaa horta waxaan waa bashar bini aadame oo kula mid ah samada kama soo dhicin marka khaladaad badan baa ka dhacayo laakiin waxaa la rabaa qofka inuu diiniyana dhisan yahay caqliyanna mutakaamil uu yahay ilaahay subxaana wa tacaala uu maratay xikmad badanna siiyey laakiin haddee hadduu ragga dhexa u yahay adduun badan waa isku qasmayaa sala allahu calaa nabiyina maxamed jazahu allahu khayr sheekh cabdisamed iyo sheekh abdalxa sheekh saa waxay leedahay sheekh bal si kooban uga hadal oo u qeex guurka mataqaanaa qarsoon khudbasirada ama drive through guurka hadda loo bixiyey guurka mataqaanaa yara mataqaanaa <clears throat> Eh, su-aasha aada oomaana fahmin laakiin qudbo eh, siro aada ooma aqaano anugu marka walaha dadka yaqaanaa ka jawaabi kara anugu qudbo siro ma aqaano laakiin waxaan aqaanaa laba qof oo isguursanaya oo reer dhisaya ayaan aqaanaa marka reerkaasi haddii qudbo sirada laga wado gabadha aabbaheed wuu og yahay oo weligeedii waa uu mehriyey laakiin magaaladii baan ogeyn oo xaafadaan ogeyn oo ninku derishadu ka soo dhacaa iyo daaqadu ka soo dhacaa saas sooma saas wey saa hadday tahay koloo dee guurka in la iclaamiyaa loogu talagalay waa laga yaabaa haddee inay duruuf timid baa laga yaabaa oy duruuf jirto marka haddii ay duruuf ay jirto asalkii meherkii waa ansaxayaa reerkaana waa reer dhaqan weeye sharcan markii laga hadlayo laakiin maxalu tuhuma in la isdhigo oo haddaad adigu islaantan dambe aadan sheegi karinba oodan iclaansan karin oodan dhihi karin islaantaa caaisha anaa qaba ma iska joogtid hadday tabartaadu intaa tahay anu marka waxaan dhihi lahaa intii laiska daayo luuqluuqiyada ninkii awoodu la laba reer inuu dhaqdo laakiin haddana sa ay tahay hadday dhacdo inay maxaa la yidhahdaa wax la kala eh, maaratay ee la yar kala farsameeyo aabbaheed iyo weligeediina gabadha uu mehriyo meherka waa saxiix insha allahu tacala haddii la yidhaahdo wax dhibaataa kama ogi saasaa khudbasirada u fahmay wabaaraka allahu fiikum jasaaka allahu khayr wbaaraka allahu laka fatax allahu calayk sheekh haddii aan cumro ama xaj aadayo soo maxram looma baahna su-aal kale oo daba taal waxay leedahay haddii aanu kontan ka waaweynahay gruubna aanu la soconno culimana na wado maxram miyaa loo baahan yahay gabadha muslimadda haddii la guursanhayana weli bay u baahan tahay hadday safraysana maxram bay u baahan tahay gabadha muslimadda kontonna waa meeshay dumarku ugu fiican yihiin haddaad ogtihiin iyo haddii kaleba hadda ilaahay iisoo duceeya muxaadaraan wadaa magaceeda la yidhaahdo afartan jir raalliyo ah oo rabbigee taqaana waa raaxada adduunkae ragooyaan la mogaanin marka afartanka iyo kontonka iyo dumarku waktigay ugu fiican yihiin xataa haddaan sii hoos usii galo waad la yaabaysaan culummadu waxay leeyihiin gabadha waktiga ay nin ugu jeceshahay waa markay afartan gaadho sideedan ogaada gabadhu markay nin run a jirkeeda u baahan yahay waa afartan jir iyo konton jir intuu dhacay inta hore walac iyo ilmo dhal iyo way dhacdhacaysi waa la fahan soo maaha laakiin gabadhu waktiga ay noolal run ah u baahan tahay ay nin u baahan tahay waa afartan jir shan iyo soddon ilaa konton intuu udhaxaysa afartan jir caafimaad qabta iyo konton jir caafimaad qabta waad la yaabaysaan car waa gabadhee maanta intay baasaboorkeeda qaato waddankii ka degta wiilo labaatan jir a ah baa ku dhihina guurso soo saas maaha inkastoy rabaan dibad inay imaadaan laakiin haddanana ma dhacayo arrintaa mise ma dhicin konton jir gabar yar weeye yaa la moodin konton jir inay qof weyn tahay konton jir caafimaad qabta waa gabar yar wey suuqna weynada weliba saas daraaddeed gabadhu maxram bay u baahan tahay ama toban la soco ama wadaadka u garweyn la soco maxram baad u baahan tahay haddaada maxram haysanin xaj laguma leh warka ma fahamteen xajkii waa kaa dhacay ilaa aad maxram ka helayso wallahu aclam jasaak allahu khayr sheekh awdal waxaan soo xasuustay qaacido yaroo la yidhaahda falikulli saaqidatin laaqita haddii aad weydahay mataqaanaa nin weyn oo isagana mataqaanaa lixdan jiraa ku dhahay weysadaan isku dhowranno marka halays ilaaliyo tukalaan kugu darayayoo islaamba waxaa la weydiiyey haweenku goormay guurka ka quustaan markaa sagaashan iyo shan sanay jirtaa waxay tiri haweenkayga waaweyn hala weydiiyo subxaana allah Okay. <laughs> Ah, waxaan malanaya dad badan baa dib shukaan soo bilaabi doona marka su-aasha ku xigta waxay leedahay sheekh ninkaygii xoole ilaahay subxaana wa tacaala waa ku manaystay waxaan ka waayey oon markasta weydiiyaa xajka inuu igeeyo wuuna iga diidan yahay markaan ku celceliyana wuxuu igu jawaabaa adigan lacagtan melihida iga fadhiiso marka sheekh maxaan ma maxaan sameeya iska fadhiiso haddiiba mar uu ku yidhi xoolaha madihiida iska fadhiiso iska fadhiiso ilaahayna bari xajna laguguma leh maalintaad heshana gacanta bini aadam aad ka bixi doontaa soo xaji oo labaada eh, saa-ilada labaad saa-ilada ku xigta waxay leedahay sheekh dawada madoobay sida la yidhaahdo cidiyaha ma marsan karaa cidiyaha bas bay kusoo koobta Eh, markaad tukanaynin ha dhibaato male laakiin markaad tukanayso waa inaad iska zuulisaa eh, saailada ku xigta waxay leedahay eh, bal sheekh waxaad nooga nasteexaysaa qiila waqaala iyo hilibka culimmada oo meel kasta mataqaanaa lagu cunayo oo beryahan mataqaanaa dhallinyarada kusoo badatay marka arrintaas bal wax yar ka taabo cumuuman qofka muslimkaa ah inuu qofka kala xanto hilibkiisa cuno qur-aankeeno alla ku xarimay sunnada nabigaa lagu xarimay sala allahu caleyhi wasalama habeenkii xataa nabiga almicraaj kor loo sii qaaday dad buu arkay cidiyo dhaadheero intay wejigooda kasoo bilaabaan ilaa laabtooda ee maxaa la yidhahdaa ku cunaya cidiyahooda markuu uu nabigu sala allahu caleyh wasalam jibriil weydiiyeyna wuxuu yidhi haa ulaai aladiina yaakuluuna luxuuma annaas waa dadka dadka hilibkooda cuna allana wuxuu yidhi walaa yktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi meyta marka xantu waa dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa oo wuxuusan rabin aad ku sheegto xanta ilaahay qur aanku waa ku xarimay carabkuna waa cad aad khatar u ah oo weliba dadka naar geliya ama janno geliya marka carabka aad ha loo ilaaliyo nabigu wuxuu yidhi man samata najaa xadiis saxiixa silsilada ku yaala qofka aamuskii ku dadaala qofkaa waa badbaaday marka horta carabka aad ha loo ilaaliyo culimo iyo caamaba in qofka muslimka uu dadka cuno xaaraam wey culummadu way kasii daran yihin maxaa yeelay waa xamalatu shariica yani shariicadii bay culummadu xumbaarsan yihiin walidaalika ba waxay dhahaan culummadu qaaciday sameeyaanoo waxay yidhaahdaan acnu naaqili acnu lilmanquul waa maxay acnu naaqili acnu lilmanquul yani qofka naaqilkee wax kuu soo raraya inaad asaga wax ka sheegto od caydaaye wuxuu xumbaarsan yahay baad u demdem leedahay marka qofka ayaan waxba laga qaadanin qofka ayaa diin laga qaadanin qofka waa nooca qofka waa nooca marka asagi iyo wixiisi way isla socdaan calaa kulli xaal culummada hilibkooduna wuu kasii daran yahay walidaalika ibnu casaakir waa dhihi jiray luxuumu lculamaai masmuuma yacni culummada hilibkoodu waa sun waxaan kaloo idiin sheegayaa cid alla cidda hilibka culummada cunta qaacido guud baa idin siinayaa yaa imaa inuu qofka khaatimo xumo ku dhinto yaa imaa inuu adduunyada waasho way dhacday imaa inuu adduunyada waasho imaa in farta lagu fiiqaliyo allah war ninkaasoo ninka culimmada cayn jiri indhahanaanu saaray intaanu noolayn dadka culimmada laga keri waayey meeshay ku dambeeyeen saas daraaddeed culummada waa xamalatu shariica waxaa weeyaan waa dadkii warahatu lambiyaa booskii ambiyaday noo joogaan culummada hilibkooda yaan la cunin waa bini aadama way khaldamaane qofka khaladkooda u sixi kara si usluub iyo aadaab laha ugu sheego laakiin aad ku raaxaysato culummada hilibkooda oo fadhi kudirir iyo daangada lagu ruugo waxaa weeyaan waa ayaan daro jirta laakiin mar kale ayay jawaabta heli doontaa munaafiqiintii khaswatu tabuuk tidhi maxaa la yidhahdaa saxaabada wax ka cunto badan maanan arkin oo ka calool weyn markii dagaal la galana ka fulaysan markii tacnigaa saxaabada loo geystay nabiga caleyhi salat slam qur-aan baa kusoo degay haddaan aqrino qul abiاllaahi وآayaatihi ورasuulihi kuntum تstahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum oo maxaa dhacay wadadaanu ku maraynay bay dheheen haddana ilahi wuxuu yidhi waad gaalowdeen markii iimaan laydinka helay kadib walidaalika culummadu qeyb ka mida waxay dheheen qofka culummada wax ka sheega khatar weeye diintiisu caqiidadiisuna khatar bay ku jirtaa marka culummada hadduu qof wax ka khaldan yaho uu ku mashquulsan yahay bidcada ha laga saxo asluub ha laga saxo culummada garan baana kalena ka sixi karta laakiin in culummada shaqo laga dhigto ay khaatimo xumo ayay ku dambaynayaan arrintaada laskaga ilaaliy wallahu aclam Mm. saailadda ku xigta waxay tidhi sheekh ka waran dumarka u taga nimanka sixirlooyayaasha ah sixirloolayaasha u taga oo yidhaahdaa ninkaygii ijeclaysii markaa sixir bay mataqaana ninka u sameeyaan waxay ka qusteen arrimihii aad u sheegtay inay sameeyaan markaasay xaggaa waxay ka raadiyeen sixirloolayaasha inayba ninka jeclaysiiyaan arrintaa diinta maxay ka qabtaa qofka saaxirka ah asal ahaan muslim maaha qofka saaxirka ee sixirka caanka ku e lagu yaqaano sharciga islaamka waa in la dilaa xataa marka muslim ma aha inaad u tagto oo dhahdo waxaa la ii sixirana diinteedaa khatar ku jirta inaad intaad u tagto qof dhahdo ninka horta ninkaad la ii sixiro soo ninkaan ka sheekeyna ma aha hooyo kala dhashay oo aabba kala dhashay maxaa iskugu dhabarjabini haddaad si fiican u wada dhaqmi kartaan u wada dhaqma haddii kale dhulka ilahay sooma ballaarso maxaa adigu cudurka ku galay ee nin saaxira u tegi ee ninkan islaameed ee islaan dhashay ay foolatay sagaal bilood uur ku jirtay maxaad u xirxiri waxyaalo fara badan la isticmaala jiray madiido ba la dhaha jirta oo waxaa weeyaan waagi hore la isticmaali jiray oo gabadho haddii ninka diido un hadduu taabtoun ay raacayso waxaasoo dhan macshara falaga ayaa laga soo qaataa waa wax shayaatiin ay shaqo ku leeyihiin arrinkaa dadka sameeyana ha laga fogaado ilaahayna ha laga magan galo nin haddaad tahay qof ilaahay rasuul rumaysanna arintaa ayadaa ka fogo hau dhawaani wallahu aclam jazahu allahu khayr sheekh masaa waxay leedahay waxaan leeyahay wiil aan diinta kusoo barbaariyey iyo salaadii iyo cibaadada sideed iyo toban jir markuu gaadhay salaadii wuu ka tegey waalid caasinimo ayuu bilaabay xumaan oo dhan ayuu bilaabay khamri iyo xumaan oo dhan inuu sameeyo waxaan ku yidhi guriga mataqaanaa ii dhaaf haddii aan ku idhaahdo su-aasha waa sidan haddii aan ku idhaahda haddii aan ku idhaahdo guriga ii dhaaf ma baxayo mana rabo booliis inaan ugu waco marka arrinta xarajka ayaa haysata maxaan sameeya ilaahi ha kuu fududeeyo isagana ilaahay hanoo soo hanuuniyo adigana mid ku sabarta ilaah ha ka dhiga tabaaraka wa tacaala arrimahaasoo kale markay dhacaan laba dhibaato unbaa lasbarbar dhigaa kooda weyn saasaan dadkula talinaa laba dhibaato toodee adag in la saaro oo uu balaayo kale uu usii galo iyo in halkaa lagu hayo oon hadal lagala daalin oo loo sabro kee roon halkan markii la joogo iyo wadamada la joogo waa laga yaabaa dadka qaarkood in mar la canaanto oo la saaro inay daawo noqon karto waa suurtagal laakiin inta badan waxaanu ogaanay qofka haddii uu sii baxo gaangis iyo koox kale oo dilaa-a buu gelaya dacwada u bandhig u sabar u dulqaado khayr una ducee salaatuleilka ugu ducee cuntada aad kusoo korisana dib ogu noqo cuntada aad siinaysana dib ogu noqo gurigaaga inaad ribo ku jirtana dib ogu noqo cuquuqulwaalideyn inaad tahay oo waalidkaagii mataqaana wax kaa soo gaadheen dib ogu noqo qul huwa min cindi anfusikum salafkii hore haddii gaadiidka ay wataan uu wax noqdo ayagaa dib iskuu noqon jiray wartalow maxaa dembi ohon galay war talow maxaa macsi oo galay war talow maxaan xumaan oo sameeyey marka bal adig iyo ninkaaga saa isu tiina fiiri waxaa kaloo ninkaaga laga maalin maalmaha kamid inuu kaa naxay soo maa soo lagama yaabo doqoni qufacda meel laga raacayna mooy xun <clears throat> ku leedahay waxaa laga yaabaa in ninkaaga lagaa raacay bal dib ninkaaga ugu noqo waxaa laga yaaba waalidka in lagaa raacay waalidkaa ka ducayso waxaa laga yaaba waxaa laga yaabaa inaad guri riba ku jirto waxaa laga yaabaa inay xaar waxaa laga yaabaa inaad qof dayn intaad kasoo qaatay daynti kala dahday dib ugu noqda qof walba waxaa rabaa inuu asaga dib iskugu noqdo marka insha allahu ilmuhu way noo hagaagayaan ilmuhu si fiican bay noogu hagaagi doona horta inagu inaan hagaagno un laga doonaya allah tabaaraka watacaala qur-aankiisa waa midka ku qisadii suurat lkaafi markuu wa kaana abuuhuma saalixa marka salaaxu laabaa'i salaaxu labna yani aabuhu inuu wanaagsanaado ilmahana waa wanaagsananaya biidn illahi tabaaraka jala wacala marka ilmaha lagu dadaalo bidn u duceeya insha allah ilahina waxaan ka baryaa inuu wiilkaasi dhibka ka qaado hooyadaana mid ku sabarta uu ka dhigo asagana uu noo soo hanuuniyo inta lamidka wallahu aclam aamiin jazaaka allahu khayr sheekh saa-iladan waxay leedahay sheekh waxaa dhibatay gabadh aanu qaraabo nahay kabacdi dadkii ehelkeeda ahaa ayaa waxay yidhaahdeen waa in qabrigeedii lacalaama waa la calaamadin karaa qabrigeeda sida magaca iyo dhulka oo loo dhiso meeshii qabrigii oo la dhiso anna waxaan maqlay inaan qabriga lana dhisi karin lana calaamadayn karin marka ma anigaa saxan mise iyagaa saxan qofka dhintay allah u naxariisto ducuu u baahan yahay qabrigiisa in la dhisana lama ogolo calaamadan haddee dhagaxan caadiga ahee maaratay dhulka iska yaalla haddii aad meesha calaamad oga dhigayso ama geed ama laan aada calaamad oga dhigayso laa ba-s wax dhibaato ah a leh laakiin magacna laguma qori karo korna looma dhisi karo keli a meeshan ku dhimashadeedaaba iska adag weliba qubuurtiina aad baan oga naxay runtii meesha laydinku duugo aad iyo aad baan runta oga soo walbahaaray mar aan tegay ilaa laba saddex jeer baan tegaan filayaa sanadkii hore markaan idiin imaaday qubuurta waaba laskaga tumanba dhulka yaalaan marka xoogaa in kor loo qaado xoogaa yaroo qabri ahaan in loo arko runtii aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waayo qabriga in lagu istaagaa waxaa weeyaan lama ogolo in laguin lagu dulkaajo lama ogolo in xumaan lagu sameey lama ogolo in lagu istaaga in lagu fadhiista lama ogolo marka qabriga ha dhisin waxbana calaamad ha u samaynin mar haddaad ogtahay qubuurahaas inuu ku duugan yahay aabbaha ama hooyada ama walaalka ama ayeyda u ducee gurigaaga adoo jooga buu ajirku gaadhaya wallahu aclam jasaah allahu khayr sheekh saailadan waxay leedahay kolley su-aasha un sheekh uu ka jawaabay sheekh ninkaygii ayaa gabarh kale soo guursaday anna nin naag la laymo tusaba marka waxaan la soo istaagay waa inuu ifuraa marka miyaan ku khaldana miyaan khaldanahay mise waan saxsanahay su-aasha saa looma dhigi karo halkaana in laga abaarayo ilama qumano laakiin waxaa ila quman su-aasha inay tahay ninkaygii soo guursaday abu tala isii ani saasa ila tahay misla khalad iyo tanaa saxsan tanaa khalad su-aasha saa looma dhigayo tala haddaad iga rabto ninkaaga hayso tala haddaad iga rabto ninkaaga hadduu kuu darari darar ma taqaanaan Ah, dar mataqaana xooluhu markii caanaha laliso darar kalaa loo sooma marka ninkaaga hadduu kuu darari haweenka lala guursaday waxay in badan ii sheegeen ninka markuuba guursado waa markuu ugu fiican yahay waaba baari bay dhaheen waxaa keen xaadir waxaa isi xaadir waan kuu baahannahay cala ra'si walcayn weydiiya idinku marka waaba markuu ugu fiican yahay ka faa'iideyso doqonnibayna ila muuqataa inaad maxaa la yidhahdaa gabadhii ninkaagii aada intaa isqabteen inaad gabadh hadda uu soo guursaday aada farta oga qaadood hadiy ahaan u siiso isu qurxi nin naa guursaday maxay tiri waa layga shidaa may tiri saasay tiri ilaahay qudradiisu weynaa horta ilahay nama shido sababto kelimo fiican ma aha ilaahay nama shido isdeji baraf isku shub isqabooji insha allahu ilahay baa ku dejinaya tabaaraka wa marka shaydaanka iska naar baan ku dhihi lahaa shaydaanka iska naar reerkaaga hayso bismi illaahi ninkaagii waa asagii waxba kama nusqaamin gabadhaana arsaaqad aad leedahay wallahi idan qaadanayn wixii loo qoray ka badan may qaadani midda kale idinku maxaad xaasidiin iskuu tihiin dumar baa siltiina anu midaan weli ah iga dhaadhicela shacab samed gabdhuhu maxaa ka khaldan waaba isla gabdhe maxaa gabar walaasheed muslimad ahoo aan nin lahayn haddii qabowga laga soo xareeyey maxaa mushkiladoo jira gabdhuhu maxay isu xastaan xaasiska iska daaya ilaahay xaasnimada ma jeclo arsaaqada ilaahay baa qaybiya tabaaraka wa tacaala wuxuu hadduu dhacay bismi illaahi dhaha wabilahi tawfiiq jazahu llahu khayr sheekh sheekh cumar faaruuq ba waxaa laga hayaa inuu yidhi haddii aad rabtaan in laydinla guursan idinku nin naaqaba hala sheekaysanina <laughs> marka maamo dacwadda baac dheer kulena waxay tidhi ninkuba wuxuu ku fiican yahy inuu naag kala guursado koosu markaasuu xaqaagii ku siinba markaasuuba cadaab iyo mataqaanaa xaqdarro iyo tambaad u exaato ka carari markaa ragga mataqaanaa laba laba iyo saddex saddex hanayga xanaaqin raalli ahaado marka su-aasha ku xigta sheekh waxay gabadh ba waxay soo qortay waa su-aal caqiidada ku saabsan sheekh haddii olredy ay kuu qoran tahay janno iyo naar meesha aada gelaysid oo olready maxfuudka ay kugu qoran tahay waxa mustaqbalka uu ku dambaynayo maxay cibaadadu kordhinaysaa salaada iyo sakada iyo qur-aanka la akhrinayo hadday horey kuugu qorayd inaad shan caruura dhasho maxaad u guursatay soo kuuma qoran inaad guursato soo kuuma qoran caruur inaad dhasho su-aasheed ma fahamteen soo kuuma qoran inaad caruur dhasho maxaad u guursato iskaga fadhin weyday siday caruurta kugu dhashaan waxaan sababbay u baahan tahay ma iska fadhiisatid shaqadu ayadaa lacagta koontada kusoo dhacayse ma laamiga iska seexatid baabuurta way kaa leexanaysaa soo saas ma maxaa jaakadaha culculus iyo kabahan u qabtaan dhaxan ku geli mayse haduu alla kuu qadaro bay ku geliya fikirka waxaa iskale niman qadariye la yidhaahdo diidan qadarka allah tabaraka wa tacaala su-aashana nabiga saasaa loo weydiiyey sala allahu alay wasalam su-aashaa nafteedaa nabiga la weydiiyey laakiin nabigu wuxuu ku jawabay alay slat slaam kulun muyasaru lima khuliq qof walba wixii loo abuuraa loo fududayn fasanu yasiruhu lilyusra wa ama man bakila wastagna wakadaba bilxusna fasanu yasiruhu lilcusra waxaa ka dhalanaya caqiidada waafaas intaan ku dharbaxaan ku dhihi ilahay ii qadaray intaan ku dilaan ku dhihi ilahay baa ii qadaray intaan xaaskaagii carruurtaada kaxaystaan dhihi horay igu qoray waa fasahaad aan dhammaanayn saa daraadeed wahuzi ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya maryamo binti cimraana la yidhi buurtan eh, geedkan gilgil timir baa kuu soo daadan so ilahay uma soo daadin karin ayadaa sababta la bari karaa ayadaa la baraya marka asbaabta hala qaato cibaadada ha la sameeyo wixii kuu qoranna ilaahay waa kuu qoray tabaaraka wa tacaala macnaheedu wixii kuu qorani lafteeda cibaadadana lafteeda soo cibaadada maaha okay daawada aan cunayno maxay tahay macnaheedu daawada inaad cunto si ay cudurkii kuhay u caafido lafteedaa qadara marka salaadan aad tukanaysa lafteedaa qadara sujuuddaa qadara qadartaa qadar lagu daray baa janno lagu gaadhaa marka yaan laamiyada la seexanin oo la dhihin baabuurta iga leexato hadduu alle ii qadaray wabilaahi towfiiq jazaaka allahu khayr sheekh wabaarak allahu lak saa'ilada labaad waxay leedahay sheekh aniyo ninkaygii laba qaaradood ayaan ku kala noolnahay waana ku daalay caruur badanna mataqaana waan u hayaa marka haddii aan ka tashado ma dhib baa ku jira waa arrin gar a ah weeye ninkii maanan maqal sheekh abuukar baa jooge u imow wakhti ka samayso arrintaas si fiican ha u fahmo ninkii ha lala xidhiidho qaraabi iyo qoys baad leedahay cid baa kugu dartay aabbahabaa kugu daray walaalkaabaa kugu daray la xidhiidh ayaga biidn tabaaraka wa tacaala ninkana ha la dhegaysto arrimaha noocan oo kale a ah wadaad halkanoo fadhiya ma xaliyo arrimaha nooca kalea ah waxaa la yidhaha waa arrimaha u baahan cadli iyo cadaalad in xaggana la dhegeysto xaggana la dhegeysto xaqiiqada la ogaado ka tasho meel iga sugaysaa hadda kuma dhihi kara ka tasho ciqaabaad ku jirtana ku jir kuma dhihi karo waxaan ku dhihi karaa arrinta xaqiiqadeeda ha la ogaado culamaa idiin joogta culamada hor fadhiista anigoo marti aan haydan baajinina jazaak allahu khayra wbaarak allahu lak wakahar allahu amhaalak eh, sheekh saa waxay leedahay nin ninkay qaba waxyaalo xunxun ayuu ku dhex jiraa sida khamriga iyo sigaarka iyo qaadka xoolihiina wuu ku falaadayaa oo meeshii loogu talagalay kuma isbadnigaraynaya ama kuma bixinayo marka maxaad igula talinaysaa waana u sabray intaasoo muddo waa u sabray kumaada khasaarin sabarka kusii sabar nin la-aan buu dhaamaa hayso ninkaaga kana waani kana waani khamrada kana waani waxaan uu ku jiro si qurux badan oga waani si fiican oga waani ficil fiican ku waani caruurta aabahood ha ka dhex saareen maraamarsiyaad rabtaa maraamarsiyo anu kuma siinayo macsida uu ku jirana kuma raacsani si fiican waa lii fahmay macsida uu ku jirana kuma raacsani laakiin maraamarsiyo inta ka heli maysid ninkaaga bismi illaahi dacwo ku gudo isu qurxi soo dhowee hadal macaan idinka waa taqaanaa waktiga ragga la qabto ma qabataan waktigaas watiya waktiyaalka ragga la qabto waa taqaanaane wax laga dhamaystee ka dhamayso caruurta aabahoodna ha ka dhex saarin ilahayna hanoo soo hanuuniya asaga iyo inta xubaan ku jirtaba wallahu alam aamiin jazahu llahu khayr sheekh saalada kale waxay leedahay haddii aad dahab haddii aan dahab gadanayo oo aan qofkii aan ka gatay aan dahabkii kaga tago dahabkii aan gatay ilaa aan lacagtii kasoo dhammaynayo uu dahabkaasu la sii yaalo diintu maxay ka qabtaa inteese intee kiilo oo garaam ayaa dahabka sekada looga bixiya midda hore waa ribo lama ogolo alaabta meesha kuu taallana adaa iskale adaa laguu dhigay adoo gadatay bay la xugun tahay saas daraaddeed lacagtaada soo aruurso markaad kaash lacagta u haysato intaad u timaado waxaad dhadaa haa-an wa haa-an hoo oo ii dhiib maxaa yeelay dahab lagu gaday dayn waa ribo waa caynu riba waana waxyaalaha guryaheena burburiyey arintaa hoos ka xariiqa gabadha dahablaha waxaad ku dhahdaa u imow dhib ma leh dahab waad helaysaa insha allah dahabka horta ragga masugu qurxisaan mise xafladaha in la ogaada soo maaha dahabkan aadaynta kuga sheena guryaha naga gubayaa ma hubtaan inaad raggiina iskugu qurxisaan mise waxaa weyaan xafladaha ayaa la iskugu qurxiyaa gabdhaan maanta weydiinayay dirca hadda socda kanada ka socday aroosyada lagu tago magacii war magac ba ii sheegtay wala magac baa ii sheegtay ba ka bilaaban waxaas kala maya bacweynaha waa waaraa laga tegey maya maya bacweyne ma aha maya maya magac bay ii sheegtay gabadhaa gabar reer magaala ahayd marka eh, dahabka xataa ay gabadhu ku tagto arooskani markay doonaysa arooskan inay ku tagto waxay dhahday heblayo aan kala bedelano soo saas ma aha dahabka haddaad raggiina iskugu qurxinaysaan waa wax wanaagsan ribaha ku gadanina guryihiinana ha burburinina maalintay lacagta ku soo gasho dubay aadaya meelahan ka heshaya dahabku qanciya waad heli soo warkaa war fiican maaha meeqaa laga bixinaya shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ah. haddii dahabkaagu shan iyo siddeetan garaam gaadho shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ah, haduu haddaad haysato waxaa la fiirinayaa dahabkan waxaad u haysato ma qurux iyo ninkaaga mise nin soomaliya iskuma haleeye eh wax kasta iska dhici kare eh dahab beri baad u baxsan doontaay ninkan hadduu ku furo dahabkaa gado miyaad b mushtari baa tahay markaa ma tihid gabadh ninkan wax u samaysay masalada gabadhu dahabka isku qurxoyso zekada ma laga bixinaya mise lagama bixinay khilaaf baa ku jira anu laakin waxaan xoojinayaa inay ka bixiso aakhare lagu dhihi maayo maxaad oga bixisa laakiin waxaa laga yaabaa in lagu dhaho maxaad oga bixin weyday shan iyo siddeetankaasoo garaam ee dahabka ah boqolkiiba markii lasoo qiimeeyo suuqa boqolkiiba laba doolar iyo bar baa laga bixinayaa markaad doonayso inaad lacagta ogaatana inkasta ood lacag haysato markaad dahab ka bixinayso afartan qof u qaybi inta soo hadhaa zaka ah si kastaba boqol kun haddaad afartan u qaybiso laba kun iyo shan boqol baa soo hadhaysa boqol haddaad afartan u qaybisa laba dhibic shan baa soo hadhaysa laba iyo bar kun haddaad u qaybiso maxaa la yidhahdaa ikn afartan waxaa soo hadhaysa labaatan iyo shan haskii sheegin cidna sirtaada dahabkaa xoolaad haysato adiga colculator soo qaado lacagtan hortaada taalla afartan u qaybi wixii soo hadhaa zakaa hal milyan qor afartan u qaybi wixii soo hadhaa zakaa intaa waa lacag la-aan sir waay barak allah fiik jazaak allah khayr sheekh saa'iladan waxay leedahay <clears throat> tallaabooyinkii aada ii sheegtay ahaa in ninka lasu qurxiyo wuxuu u baahan yahay in la siiyo markaan isku diyaariyo oo howlahaasoo dhan aan sameeyo ninkayga waxyaalaha kama waxyaalaba laakiin markii aan kala daadsanahay oo guriga ku mashquulsanahay oo qooshkii iyo wix kasta igu yaallaan isagu saasuu ku badiya markaa <laughs> <laughs> horta reexa markuu ku maamahan mataqaanaa cimrigaagoo dhalaayana cimrigaagoo dheeraadana geel alawaa ku saa soo maha horta ma islahayn qof qaab wasakh ka helaa jira laakiin waa wax iska mido bini aadamka islaamahaba qaar baa markii la garaaco uun ninkooda jeclaada oo gabarh baa tiri baa la yidhi ninkaygu ima jeclo oo maxaad ku gaartay hod hadduu jecel yahy wuu i garaaci lahaa soo saas maaha bini aadamka wax kasta iska badane siduu ninkaagu ku faraxsan yahay u samey <laughs> jazaak allahu khayra adduunka wax kasta waa lagu arkin marka su-aasha ku xigta waxaa weeye anigu waxaan ahay gabadh sunni ah ama salafka ku abtirsata oo kitaabka iyo sunnada ku dhaqanta sida awoodeyda ah laakiin ninkaygu waa suufi culimada iyo masaajidada aan ku xidhanahayna ugu wacaya marka maxaan sameeyaa ilaahay tabaaraka tacaala hana hanuuniyo kulligeenba meeshaan ku dambayn doono anagu ma wada naqaano salafiyad wanaagsan baan ahay baa tiri ilaahay ha kuu ziyaadiyo wixii khayr ah oo caqiidada wanaagsana isagana ilaahay tabaaraka watacaala ha noo soo hanuuniyo insha allahu tacaala dacwada gaadhsii boos baa kaaga banaan insha allah inaad dacwada gaarsiiso inaad mataqaana caqiida wanaagsan aad barto in ilaahay keligii in la barto in la baryo inaad barto qubuur qof ku jira inuusan waxba kuu qaban karin inaad barto yani ilaahay tabaaraka watacala suufiyada waxay ka wadaa waa qolaha inta badan qubuurta iyo kada iyo sheekh ebelow maxaa la bisinka iyo burdaho dhaha weye ma bisinka waa la gartay burduhu xagee ka yimid maxaad ilaahay iyo kitaab isu barbardhigi ilaahay iyo awliye allah ilaahay iyo awliye maxaa iskugu dhex ilaahayna waa allihii koonkan abuuray awliyena waa dad sharfan sooma ha isku dhex darin ilaahay tabaraka watacala keligii bari sooma marka waxaa weeyaan Eh, adiga dadaalkaasa lagaa rabaa insha allahu dacwadaa guda insha allah ilahina waxaan kaaga baryay inuu kuu soo hanuuniyo hadba akhlaaqdaadu intay dhan tahay iyo dhaqankaagu intuu dhan yahay baa laga yaabaa inuu ku raadoobo oo maxaa ah la raad ku yeesho gabadha muslimada aan ha ku dadaasho gurigeeda inay dacwada gaadhsiiso ama ninkeeda ama caruurteeda ama deriskeeda ama qaraabadeeda mar walbaba dacwadu waa wax furan weeye wallahu aclam jasaak allahu khayr wabaarak allahu lak wakathir allahu amhaalik eh, sheekh saa'iladan waxay leedahay ma jiraa qur-aan gaara oo la saaro oo lagu akriyo qofka depressurka ama ansiety-ga waxa loo yaqaano xanuunka la yidhaahdo qofku inu isku buuqo ama waxyaalahaas xanuun gaara hadduu jiro waa kee qur-aanka horta waa daawo kulligii alaa bidikri illaahi taطmainu اlquluub soo ma qad jaaءakum mawcidaة min rabikum washifaaء lima fi suduur wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa marka waxa la isku daaweeye qur-aanka ugu wanaagsan qofkuna marka hore waa inuu ilaahay ku xidhmaa qofku waa inuu ilaahay caabudaa waa inuu salaadiisa tukadaa gabadha waa inay jirhkeeda asturataa waa in xaaraanta laga fogaadaa qofku waa inuu addoon ilaahay noqdaa tabaaraka wa tacaala adigoo dadaalaya oo sidaa u dadaalaya oo ilaahay ku xidhan tabaaraka wa tacaala oo ilaahay u rukuuca oo ilaahay u sujuuda oo ilaahay caabuda oo qur-aankiisa ilaahay ku caabuda oo sunnada nabiga sala allahu alay wasalam ilaahay ku caabuda oo mu'miniinta carabkaaga yacni ka nabadgeliya ee carabkaaga ay ka nabad galaan oo gacantaada gacantaada ay ka nabad galaan haddii imtixaanka kugu yimaado adoo intaasoo dhan soo buuxiyey waxaa weeyaan haddee imtixaanka waa lagu sabraa daawada ugu wanaagsanna waa qur-aanka dhakhaatiirta kale ee ku takhasustay maxaa la yihahda mawaadiicdan iyo sikolooga iyo cilmu nafsigana in la kaalmaysto ayagana loo tago wax wanaagsan weeye qur-aankan in laisku daaweyna waa wax aad iyo aad u fiican laakiin waxa ugu badan hadda maanta aan arkayno gabarh baa qol isku soo xidhay wiil baa xagga ka booday mid baan la garanaynin wuxuu ku fikirayo waxaasoo dhan waxaa weeyaan cibaado xumada iyo taacada xumada iyo xidhiirhka ilaahay oo yaraaday iyo mukhadiraadkii oo arlada ka batay oo ilmuhu markuu mukhadiraad isticmaalo khatarteeda ayay leedahay xataa aflaantan jinsiga ah ee xunxun qofku hadduu caado ka dhigto inuu daawado waxaa weeye marka dambe noocaasoo kale ayuu noqdaa marka aada ha loogu dadaalo inaan allah xadhigiisa qabsanno waxaasoo dhan uguma dhacayaan qofka muminka ah waxaa kuma dhacaan hadday ku dhacaanna waa imtixaan qur-aanka ayaa daawo a ah biidn tabaaraka wa tacala wallahu aclam jazaaka allahu khayr sheekh saailadan waxay leedahay waxaan aniga iyo soojkeyga ilaahi subxaana wa tacaala wuxuuna siiyey caruur wiil baan mataqaanaa leeyahay marka isagiina oo sawjka ah wiilkii tarbiyaddii iyo wixii looga baahnaa ma barayo marka inaan anigu bosishinka ama booska aan galo oon meeshii tarbiyadda aan ka bilaabo oo ilmihii aan u dhigo ma waajib waajibay ugu tahay maadaama siday kasoo bixi waayo ha ha waajib asal ahaan guriga tarbiyadiisa hoose hooyaaba laba alummu madarasa hooyadu ayadaa madarasa ah soo ma ha waa shaqadaadii ilmaha inaad af soomaaliga barto horta caruurtiin maxa af soomaaliga u bari wadeen arrin baaban xusuustaye maxaad caruurtiina af soomaaliga ooga xarimteen war caruurtiina af soomaaliga bara oo ilaahay ka baqa oo caruurta soomaaligooda kusoo celiya oo caruurta af soomaaliga kula hadla oo caruurta soomaali ka dhiga oo caruurta soomaaligooda diinta loogu aqriyo oo qur-aanka loogu aqriyo waa muhiim qodobka reer canada aad baan idinku cadhaysna runtii qalbigaygu arrintaa aad buu nabar u gaadhay yacni maxay tahay ilmo dhan oo soomaali ah oo aan soomaaligaba garanayn caruurtiina soomaaliga bara guryaha maxaad u joogteen oo ilmaha u dhalasheen idinkaa ilmaha dhalay bar ilmahaga af soomaaliga qodobka waa qodob muhiima wey marka tarbiyadu halkaasi kasoo bilaabantaa marka ilmaha waa inaad tarbiyeyso waa run aabuhu dee waa garab weyn waa wax muhiim ah inuu qudwo noqdo oo ilmihiisa ku daydo oo masaajidka u kaxeeyo oo qur-aanka uu baro oo madaarista geeyo oo meel walba uu la dadaalo waa aabaha waajibkiisa laakiin hadduu ka gaabiyey su-aashaan ha i weydiinin waa waajib kuu yaala adugu inaad ilmaha aad dhashay booskiisii aad ka soo baxdaa waa inaad ilmihii la fadhiisataa waa inaad ilmihii qur-aanka bartaa waa inaad akhlaaqda bartaa waa inaad siirada bartaa maaha ilmahaad caloosha u buuxinaysaan xaal maaha ilmaha un caloosha loo buuxinaya sax maaha ilmaha waxa ugu badan waa in maskaxda laga dhisaa wareedha ilmaha u sheekeeya oo ilmaha la fadhiista oo ilmaha wakti siiya oo isku daya ilmaha inaad xataa gabadhaadu markay saddexiy toban afariy toban iyo wiilkaa gaadhaan waa inaad oga sheekayso markii ugu horreysa oo jacaylkugu dhacay mar aabahii aabbahaas aabbahosa isu guursateen iyo siduu kuu jeclaaday iyo saad adigu u shukaansatay iyo siduu kuu shukaansaday waa inaad oga sheekaysaa waa inaad ilmihii wadada haddii kale saaxiibbaa u sheekaynaya haddaad u sheekaynin ilmihii saaxiibbaa u sheekaynaya marka ilmahaaga saaxiib la noqo ilmahaaga waa inuu sirta marka dambe kugu qarsadaa saadu wax walba aad ogu sheegayso oo aad daacad u tahay marka ilmahaaga bar adiguna haddee baro marka hore faaqidu shay laa yucti qofku wuxuusan haynin waxbuu bari karaa may soo ma idinkana barta oo madaarista taga oo qur-aanka barta oo onlineka wax laga barta xataa dad guri ka gaari weydo idinku noqda addoommo ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ilaahay addoommo u ah, ah dad ilaahay addoommo u ah oo ilaahay raali gelinaya war soomada arkin meesha laisgelinaya yarideeda soomada arkin bal ku fikri qof walbow ma ogtahay caawa hadda inaan gurigii nabad ku gaari karno wax kastaa dhici kara soo maaha maxaan ilaahay u horumarsanayna tabaaraka wa tacaala maxan ma dad la isku diro ma masayr maantoor aad mashquulsan tahay war xishooda baabkaasi ka baxa war keligaabaa hor istaagi doona rabbiga adigoo qaawan waladii nafsu muxamadin biyadi adigoo qaawan baad rabbi hor istaagi doontaa war qof walba waajibkaaga ilaali oo ninkaagu hadduu xataa waajib ka soo bixi waayo adaa lagaa doonaya walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha gabadha waa la weydiinayaa guriga waxay dayacdo caruurteedana ayaa kamida wa ilaa ninku inuu dhintay kasoo qaad abaana ximaaran aw xajaran ulqiya fi lbaxri aw alasna biumin waaxidin cumar bn khaaab markuu qaybiyey dhaxalki ninkii yidhi kama soo qaad aabbaha inuu dhagax yahay kama soo qaad aabbaha caruurta inuu dhintay ma waxaad dihi ilmihii odayg waa dhintay maanaa la raba inaan koryimaadihi kama soo qaad inuu dhintay inanay agoonka runtaa ma aha qofku aabihii dhintay agoonka runta waxaa weeye waa qofka waa ilmahay dhaleen aabbi iyo hooye mashquul maalidha waxaa la weydiinayey aabba dhahaya ila talida wuxuu weydiinayey aniga waxaa weeye tagsiilaan ahay xaaskuna dukaan bay gadaa ilmahaygu saas waan jeclay way jeclaayeen laakiin gabadhayda hadda markay weynaatay nin gaala ii keentay oo ay leedahay marka an iska daana wuxuu yidhi waxay tihi raggaba loo ogolaaday inay gaalo guursan karaan anig maxaa laygu diiday marka horaa la dayacay soo ma hoosibaa laga da ilmiho soo weynaaday baad arkaysaa marka aan guryaheenna guri guryo qur-aan ka dhigno oo guryaheenna suuratulbaqara ha ka daaraato oo guryaheenna aan salaadaha ku tukanno oo guryaheenna yaana qubuur ka dhigina oo guryaheenna aan ka dhigno guryo ilaahay laga sujuudo oo lagaga rukuuco tabaaraka wa tacaala markaan addoommo dhaba noqonno ilaahay baa awlaaddeena noo hagaajin marka dadaal gabadhaas muslimadda ilmahaaga si wanaagsan u tarbiye adigaa lagu weydiin hadduu oday ka soo bixi waayo wallahu aclam jazaak allahu khayr wbaaraka allahu lak wakasar allahu amhaalak sheekh saa waxay leedahay su-aalihii laba habaa ka hadhay alxamdulilah ilahi subxana watacala waqti waa inoo barakeeyey saa waxay leedahay sheekh nin baanu wada sheekeysan jirnay shan sano mana aha qof guur awooda oo e, danba halkaa dhigtay waxba gacanta kuma hayo inaan iska dhaafo ayaan go-aansaday markii aan qof kale la hadlo waxaan xusuustaa wiilkii hore aan wada sheekaysan jirnay oo aan mataqaana jacayl u qaaday laakiin danbaa iga kaxaysay marka waxaan isira nin kale haddaad guursato armaad xaqiisa ka soo bixi weydaa waayo jacayl hore ayaa igu duugan gabadhaa maskaxdeeda shaytaan baa degay sidaytuu u waswaasiyey gabadhaa horta waxaan dhilaha shaydaanka iska naarto nin baan shan sano la socday maxaa shan sano ku agdhigay marka koobaad horta ninka adle shan sana la socday nin maxaa shan sana ku agdhiga waabaad aragtaa inuusa waxbaba hayninba shanta sanana ma wuxuu ahaa nin eh, hani ah oo shantii sanuu faqiir ku noqday soo shantaa sana inuusa waxba haysanin maada arkaynin tarka haa soo maaha saa daraaddeed horta inaad ninka waktigaaga ku dhumisa ma ahayn waxaase iiga daran aan gabadhaa leeda maskaxda shaytaan baa waswaasiyey ninkii noocaas waxba haysanin ay waktiga ku dhumisay yaa waxay isku xidhaysaa haddaan nin kala guursado waxaan ka elina xaqiis ka soo bixi waaye oo yaa kuu sheegay kii horeba inaad xaqiis ka soo bixila masale xaqba yaa gaadhiba haddaad midkii horeba aad xaqiisa ka soo bixi lahayd kanabaad ka soo bixi layd sooma sidaa daraaddeed sidaa daraaddeed waxaan kugula talin lahaa waktigaaga ha iska dhuminin intaad horey u socoto ninka ku qanciya ee diin iyo akhlaaq kugu qanciya guurso istikhaarayso ninkana ku dooro diin iyo akhlaaq ninkana markaad la sheekaysanayso kula sheekayso mas-uuliyad ha kula sheekaysan caatifo dhallinyarada yaryarka caydiinkay kusoo cunaan jacaylka inta la sukaansanayabaa waa wixii jece hadal kasta oo macaan baa las xaaraanna ah markii laisguursadana indho waaweyn ba laslas ag fadhiistaa maxaa yeele wixiiba horeyba caydiinkaa lagu soo cunay waxaa sax maaha saa daraaddeed markaad gabadh noqo garoob noqo marka shukaansi waayahan wuu kharimay ah, shukaansi waayahan sidayta u kharimay shukaansiga xaqiisa dib loogu soo celiyo mhm. waxyaalaha yaab kaloon hadda meelahan marin aan kusoo aragno waxaa kamid a ah? waxyaalaha cajiibka ah oo de la xanuunayo yani nin baa wuxuu rabaa inuu gabadh guursado markaasaa wuxuu leeyahy gabadhan okay waa laguu diidi karaa ko xoolo ma haysatid labo ayib waa inaan soo uureeyaa soo ariib ma markuu gabadhi soo uureeyo oo xaaraan ku soo uureeyo ayuu aabbaheed u imaanaya markaasuu le haye gabadhi ha la isiiyo markaas haddana dembi kale lagu dhacayaa oo laleeyahay bal hala raadiya wadaad ha isu xalaaleeyo waa gabadh uur lamaa meersantaba maxaa la xalaalaynay haddana wacal uur ku wado soo ma war waxaasi gabdhaheennana ka ilaaliya naftiinana ka ilaaliya markaad shukaansanaysaan ragga warku waa cadya is arka dhac indhaha gabdhuhu waxay wax ku arkaan hal daqiiqo ninka madax ilaaminjo ninku saddex maalmood buu u baahan yahy waayo gabadhu markii saa ay ninka u istaagto mar ay fiirisana arki maysid haddaad ka dhaqaado gabadhu baan intaa wiil baray yay inay fiirisa xataa uma malaynaynin markii dambean weydiiye waxaa leeya wiil ka war maya maya maya kaba reer baadinimo abuu qabay oo kabihiisa goormaad aragtay bismi illaahi araxmaan araxiim ja waxay ku leedahay labiskiisa iyo qaabka daqiiq ninkii wuxuu yihi gabadhi ka waran nin aad ooma arkin buu yihi mar gabdhuhu hal daqiiqay ninka ku wada arkaan maxaa la yidhahdaa xataa hadday arki waayaan dariishaday ka fiiriyaan guriga markuu galay kebihu qabay arkaan dumarku markaa qaabka indhahood indhahooda u shaqeeyaan runtii waa qaab cajaa'iba ah. marka intaad ninka si fiican u aragto dookhaagi hadduu yahay sheekada la bilowo waalidkaana u sheeg hadduusan ahayn marka horebana waktiga dee haska dhamayn ii sheekee wax la yidhahdaa jirta waayahan ii seexi may tahay waa maxay seexi maxaad ka iseexi <laughs> maseexan laadahay qura akriso oo tuko iseexi waa maxay nin ajnabi ka amila iseexi war waxayaan waktigiina ku dhuminina diintiina ha ku dhuminina ilahay ha laga baqo tabaaraka wa tacaala jazaaka allahu khayr wabaarak allahu lak sheekh abudalxa su-aasha ugu dambeysa qof ayaa wuxuu soo qoray sheekh wiil aan dhalay ayaan ammaankiisa u baqay kabacdina wadanka ayaan ka kaxeeyay intaan isagii been u sheegay marka wadan kale oo muslin ayaan geeyey si aan naftiisa u badbaadiyo iyo ammaankiisa marka beenta aan u sheegay isaga ma dembi baa iga raacaya insha allahu ilaahay baa kuu dhaafaya tabaaraka watacaala isagaa wax ka weyn baad badbaadinaysay insha allahu tacaala marka ilahay ha kuu xifdiyo oo ilaahay ha kuu barakeeyo oo ilaahay ha kuu barbaariyo tabaaraka watacaala wixii dembiga uu galadi asagay u taallaa hadduu xataa asagu dembiilaha laakiin muhiimadda weyn waxaa weeye asagun inaad badbaadiso unbaad rabtay laakiin meelahan waxaan ku arkay intaan meelahan marmarayey qofba wiilbaa dad dilaya markaasa la dhoofinaya lasma weydiinayo wuxuu dila asagu wuxuu asagu dil lasma weydiinayo marka taas dabcan de waxa weeyaan waa jariimo weyn weeyada lafteeda marka hadduu wiilkaa dad dilay waa inaad ka garbaxdaa ummadii oo diya la siiyaa soo saas ma oo dadkii wax laga dilay xaqoodii la siiyaa laakiin asaga in un calaqal la kala badbaadiyo oo wuxuu la kala badbaadiy hadda inta anug ku daranaya xaqiiqada ma ogin waxaa laga yaaba in darooga laga badbaadinay waxa la yaaba in wax kale ciyaar suuqnimo kale laga badbaadinay soo maa marka niyada wanaagsan oo raacayna insha allahu masii sii tafsiilinayna insha allahu dembiga ilahay baa kugu dhaafaya sababtoo maslaxo ka weynna baad ku gaadhaysay ninkaaga been muu sheegi kartaa goorma goormaad ninkaaga been u sheegi kartaa waa inoo sanadka soo socda insha allah jasak allah khayr sheekh dhowr su-aalood baa jiro isu wada eg oo isku mid ah su-aalahaas waxay ku saabsan yihiin waxaan malaya muxaadaradii markii socotay baa hoosta laga qoray laakiin kulligood waxaad moodaa de ma garanaya ma gruub meel wada fadhiya soo wara qoray mise waa su-aasha waxaa weeye sheekh dumarkii waad u sheegtay waajibaadkii laga rabay iyo inay mataqaanaa raggooda waajibood ka soo baxaan laakiin dumarku waxay codsadeen muxaadaro taa lamid ah waayo raggana madax laga garaacaya bal iyagana insha allahu tacaala inaad kelmad ka tidhaahda horta idinka jannadiinaan ka sheekeynayay runtii markaa idin sheego dumarku markii halkan oo kale lagala hadlo ayaga si fiican loola hadlo raggii bay dhahaan laakiin adiga wax dan ku abaan rabaa adiga maxay dantaadi ku jirtaa horta ma inaan waxay dantiinu ku jirtaa inaadin dhahno ragga iska celiya misasa ku madax adkaada casiin ku noqda gogasha isu diida warko ma waxaasa idinku waaninaa ii sheega waxaan gabdhaha muslimaadka ku waanino ilan mar walba eedan waxaan maqalaa annaga waxa waad noo sheegteen raggaa noo sheega soo saas maa saa daraadda horta idinku waa inaad aqbashaan oo dahdaan nacam waajibkaasi alala waa midkaan jannada ku geliya soo ma ayaga soo ma aha ragga markaanu aragno ciddiyahan ka siibnaa runta markaa idiin sheegno bini aadamna de ilaahay baa qancin kara tabaaraka wa tacaala annagana inaan wax sheegno un baa nalaga doonay raggina waan ka mid nahay oo dadka gaabinayaan ku jira annaga laftanada laakiin nimow war nin yahow gabadhaada muslimadda ah reer baad ka soo kaxaysatay soo saas ma adigaana mas-uuliyadda qaaday adigaana caqdiga qaaday miithaaqan haliidan ayuu alla tabaaraka watacaala ku magacaabay gabadhaa waxaad gabadhaa waa gabadhaadii oo waa xaaskaagii oo waa walaasha oo waa eedada oo waa habaryarta sooma ilaahay rujuulada uu kaa dhigay gabadhaa ku maamul oo caqligaagi ku maamul oo xoolahaagi ku maamul oo xikmadaadii ku maamul oo qayaado wanaagsan u noqo oo madaxweyne u noqo oo sharafteeda ilaali oo dadnimadeeda ilaali oo ayada kor u qaad oo u sabar waa qof dumaree oo u dulqaado waa qof dumaree way caatifo badan tahay saasaana dalqada loogu dhiibi waaye soo saas ma aha marka ayadu way caatifo badan tahay caatifadaa daraaddeed baa adin lagugu dhiibine u sabar oo u dulqaado oo waxaa u tanaasul oo waxaa weeyaan ku qiimee inay caado ku dhici karto oyna caadi ahayn u qiimee inay wallici karto oo ilmo laga abuuri karo u qiime inay xaamilo tahay oy ciddiha ku kacayso u qiime inay dhalayso ama ay umushay u qiime soo saas maaha waa caruurtaada hooyadooda u qiime soo saas maaha waa midii dharka kuu dhaqaysay waa midii cuntada kuu karinaysay waa midii jirkeeda ku siisay waa midii raaxo oo dhan kuu dhamaysay waa midii iskaabulanimada iyo kaa soo saartay calool xanuunka soo ma waa midii aad ku xaragoonaysay ee banaankaada caruurta qurquruxda badan ilaahay kaa siiye tabaaraka jala wacala gabadha xaqeeda sii haddaad sii weydo maalin qiyaamo la yidhahdo la qaawan yahay ayuu alla kula sugaya tabaaraka wa tacaala marka ragga mar walba waan ku dhahnaa war sama u noqda dhulba idiin noqonayaane oo samada roob baa ka yimaada oo samada naxariis baa ka timaada oo samada daruurihii baa naga koreeya oo samada waxaa weeyaan ikeen qoraxdii oo fitimiin laga hela baa yaa kor naga jirta oo iftiinka o dhan baa kor ka jira oo wa fi samaai risqukum oo arsaaqadii baa kor ka imaanaysa rab malaa'igta baa kor ka soo degaysa rabuulciza baa samaawaadkiisa ka saramaray maray tabaaraka jala wacala idan wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun war ninka gabadha sama u noqo oo hoos u noqo oo qoraxda ka qari oo fitimiin haddana u noqo <laughs> qoraxda ka qari waa markay u baahan tahay <laughs> dhiiggeedu fiican yahay markay dhiig u baahan tahay qoraxda u saar soo saas maaha gabadhu markay qoraxda u baahan tahayna qoraxda u saar waa fitamiinkiiye markii kulayl u qorax u noqo oo gabadha qabow u noqo oo hadh u noqo oo roob korka oo gabadhan haddee dhul ha noqoto gabadhuna waa inay dhul noqoto oo waa maxay dhulka waa lagu socdaa iga kac kuma dhahayo guryaa laga dhistaa iga kac kuma dhahayo wixii lagu abuurana wuu soo saartaa dhala dhalmadu waa iska xidheen sama oo dhul noqdo wax soo saara oo ummad soo saara laakiin dadadaan dhulla noqon mayno samana waa rabnaa <laughs> horaa laisku waadeer markaad dhul roo noqotaan oo aada biyaha cabtaan oo dhul dooxa aada noqotaan oo dad iyo duunyo iyo daaq aad wax dad iyo aada soo saartaan goortaas ayada ah samada midhaheedii waa la helayaa marka ragguna waa samo idinkuna dhulkii baa tihiin dhul iyo samona ma kala maarmaan way isla socdaan sidaa layskula socdo biidn illahi tabaaraka wa tacaala ragga waxaan leenahay addoon u noqo gabadha adigana addoon bay kuu noqon soo saas ma marka ragga waanu u sheegnaa waajibaadkooda ee idinka horta iimaansada wax laidin sheego waa waxaa janna ku geleydeen wabilahi towfiiq jazaak allahu khayr sheekh abudalxa insha allahu tacaala gabdhihii mutamarka tigidkiisa qaaday